alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labaatanaad ee ka mida ah kitaabu towxiid alladii huwa xaqullaahi cala alcabiid oo iska lahaa asheekh moxamed bn cabdilwahaab atamiimi raxmatullaahi calayh wuxuu ka bilaabanayaa baabka labaatanaad ee ka mida ah abwaabtii kitaabka baabu maa shay buu baab yahay jaa'a ku yimid fi takliidi adkayn la adkeeyey fii man ruuxii cabadda caabuda allaaha alle cinda qabrin cinda qabri rajulin nin qabrigiis agtina ilaahay ku caabuda ninkaasoo saalixin wanaagsan fa kayfa sidee buu xaalku noqon idaa goortii cabadda qofku uu caabudo kun ninkii wanaagsanaaba musanifku baabkan wuxuu kaga hadlayaa hal qodob hal qodoboo kalena wuu baraarujiyey qodobkuu kaga hadlaya waxaa weeye adoo ilaahi baan caabudayaa leh inaad ilaahay ku caabudid nin wanaagsan oo dhintay qabrigiisa agtiisa oo aad aamintid meeshaa qofkaasi ku aasan yahay fadli gooniya inay leedahay oo saasaad ugu cibaadaysanaysa haddii si sudfo ah ama ku talagal la'aan ah aad meesha ugu cibaadaysanaysa dhib ma leh salaad baa meesha kuwaa qabatay ama qofkii laftirkiisibaa dhintay oo cibaadadiibaa waxaa ka mid ah qofkaa laftirkiisa in la aaso waa qayb aasitaanka kamida ah, in loo duceeyaa ka mid ah in dushiisa dadka lagu waaniyaa ka mid ah, taasoo kaleeto waa cibaado marka maadaama meesha la isku waaniyey waa shirkiiyo gaalnimo la odhan waxaa laga hadlayo waa qof soo tegay nin ama qof dumaroo wanaagsan qabrigiis buu yimid meeshaasuu ku cibaadaysanayaa wuxuu aaminsan yahay wax gooniyahoo siraho ku duugan inay jirto arrinkaas inay shareecadu adkaysay ayuu ka hadlaya wuxuu labaadoo tilmaama ninka laga hadlayo hawshiisa la adkeeyey waa nin meeshaas ilaahay ku caabuday qabriga ma caabudin xaalku sidee buu noqon buu yidhi midkii meeshii ku cibaadaystay laakiin aan ilaahay caabudin ee qabriga laftirkiisa caabuday ujeeddada marka musanifku baabka uu ka asbaabta shirkiga iyo gaalnimada keenta kuwa ugu halis badan bay arrintaasi ka mid tahay qubuuraha in lagu aafoobo oo shirki keeni karta iyo quluwi dadka saalixiinta lagu xadgudbo baabkan iyo baabkii ka horreeyey waa isu dhow yihiin farqiga u dhaxeeyana waxa weeye baabkii hore wuxuu ku xiriir la lahaa ka hadlayay dadka saalixiinta in lagu xadgudbo guud ahaan baabkaanna wuxuu ka hadlayaa dadkii saalixiintaha qubuurtoodii waa khaas marka baabkaana ka guda yar baabkii horeeto musanifku wuxuu yidhi baabu maa shay buu baab yahay jaaa ku yimid fi taqliidi taqliidku waa adkayn shareecada adkaysay hawshaa dhuujisay fii man ruuxii mantu waa mowsuulo cabada caabuday allaaha alle cibaadooyinko dhan baa isla soo gelaya hadday tahay cibaado qalbi ah oo qalbiga laga sameeyo iyo mid xubnaha laga sameeyo oo fal ahaan loo sameeyo iyo mid qowlahoo lagu hadlo intaba waa isla soo gelayaan cinda qabri rajulin nin qabrigiis agtiisna ilaahay ku caabuday ninkaasoo saalixin wanaagsan nin unbaa la sheega mafhuum ma leh haweenayduna waa la mid oo haweenay agteeda saalixadoo wanaagsan haddaad ilaahay ku caabudid oo aad aaminsan tahay fadli gooniya inuu ayada ku soo arooray sharciguna uusan u sheegin la mid baa ta dayib fa keyfa sidee buu xaalku noqonayaa idaa goortii cabadda qofku uu caabudo qabrigii ayib fi saxiixi saxiixa waxaa ku dhex sugan waa saxiix muslim iyo bukhaari can caa-ishata xaggeedana laga wariyey anna umma salamata umma salama labaduba waa labadii xaasoo nebiga sal lla ly slm caaisha iyo ummu salama dakarat waxay u sheegtay ummu salama lirasuulillaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama kaniisatan kaniisad kaniisadaasoo ra'at umu salama ay ku soo aragtay haa kaniisadda biardi alxabashati xabashada dhulkeedii wamaa shay iyo wamaa shaygii fii haa kaniisadda ku dhex sugnaa oo min asuwari suura sawiro ah kaniisadiina way ka warantay kaniisadda dhexdeedana waxa yaalay tiri sawiro faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ulaa'iki kuwaagaas umu salamay aad ka warramaysid idaa goortii maata uu geeriyoodo fiihim ayaga dhexdooda alrajulu ninka asaalixu ee wanaagsan haweenayduna waa la mid eh aw ilcabdu ama addoonka asaalixu ee wanaagsan banow way dhisi jireen calaa qabrihii xabaashiisa dusheeda masjidan masjid ayay ka dhisayeen banow way dhisayeen calaa qabrihii xabaashiisa dusheeda masjidan masjid kow wa sawaruu way sawirayeen fiihi masaajidka dhexdiisa assuwara dadkii wan wanaagsanaa sawiradoodii ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi intaa alla abuurtay ee makhluuqa kuwa ugu shar iyo dhib badan weeye cindallaahi ilaahay agtiisa fa haaulaa xadiidku intaasuu ku egiyo oo bukhaari iyo muslim baa wariyey hadalkan dambe ibnuqayim baa iska leh oo iqaaatulahfaanku ku qoran yahay ibnu taymiyana waa loo tiriya asagana fa haaulaa'i kuwa nebigu uu ka warramayo jamacuu waxay isu keeneenoo kulmiyeen bayna fitnatayni laba balaayo iyo laba dhibaatay isu keeneen fitnati lqubuuri xabaalaha fitnadoodii iyo wa fitnati tamaahiili sawirada fitnadoodii labadaasay isu keeneen xabaalihii bay ku aafoobeenoo dee waa kuwaa dhisahayo oo masaajidda ka dul dhisay fitno kalena way ku dhaceenoo dadkii wan wanaagsanaayee xabaalaha ku jiray sawirkoodii bay meelaha inta sursureen bay yidhahdeen ilaahay ha lagu soo xasuusta hadhowna dhib ayaa ka yimid waxyaalaha qubuurta agteeda dadku ay ku sameeyaan waxay u qaybsantaa laba qaybood ama qaybo badan bay leedahay qaybi waa qayb mashruuc oo shareecadu ay bannaysay qubuurta agteeda in lagu sameeyo qaybina waa qayb aan sax ahayn tusaale ahaan qofku markuu dhinto dee waxaa waajiba in la aaso marka marka la aasaya xaggee aasitaankii iyo camalkii iyo ciid soo qaadidii waa cibaada xaggee lagu samaynaya qabrigiisa agtiisa in la aasaa waa waajib waxaa labaadoo waajib ah ee waxaa kaloo waxa weeyaan mashruuc ah godka qofka lagu aasayo in god dheer laga dhigo wax meesha intaa ciidda afkeeda la iska saaro isla markiiba uusa soo bixiy qof meydkii waa in godkiisa la dheereeyo saddex waxaa ka mid ah waxyaalaha wanaagsan godkii marka la qodo lana dheereeyo iil in loo sameeyo dhinac loo qodo afar waxaa ka mid ah qabriga meeshan qofka lagu aasay in xoogaa qadar untaa ka ah kor loo soo dhiso si dadku ay ogaadaan meesha qof inuu ku aasan yahay oo qubuurtii iyo dhulkii kale loo kala garto shan waxaa ka mid ah qabriga asaga ah af in loo sameeyo xoogaa kurusa soo mid arag qubuurta xoogaa in ciiddeeda xagga iyo xagga inta la isaga keeno inta dhalada ahi xoogaa kurus saas ay leedahay taa waa in loo sameeyo oo madaxaa sirkaa loo taago lix waxaa ka mid ah oo bannaan qabriga noocaasa inuu qofku calaamadaysto dhagax iyo wax uu agdhigto uu ku calaamadaysanayo waalidkiisoo kaleeto saaxiibkiisoo kaleeto si haduu hadhow soo booqdo uu qabuurta qubuurta kale uga garto iyo xabaalaha kale inuu calaamadaysto way u bannaan tahay wax banaan waayo waxaa ka mid ah waxyaalaha aan la ogolayn qubuurta marka la yima la joogo qubuurta dhexdeeda in lagu xaajo guto oo saxaro iyo kaadi qofku uu u fadhiisto waa mamnuuc lama ogola kow waxaa ka mid aan la ogolayn qubuurta dhexdeeda in lagu lugeeyo qabri dhexde qubuur dhexdeeda in la isaga lugeeyo oo lagu lugeeyo nebigu waa diiday sal sl waliba kabihii lagula tunto waxaa ka mid a ah waxyaalahaan qabriga in lagu dul fadhiisto qabriga qofka ku jiraay markuu nool yahay suu maamuus u lahaa iyo sharaf yuu markuu dhintayna u leeyahay adiga halkaa iska fadhiya qof hadduu inta masaajka soo galo dusha kaaga fadhiisto waxaa loo arkahaya qof khariban baa loo arkaya ama waxa weyan meel kaaga dhacay kii dhintay oo qabriga ku jirayna waa la mid oo qabrigiisa kuma dul fadhiisan kartid ma la ogola in lagu dul fariisto ayib waxaa ka midoo aan la ogolayn qofka qabriga ku jira laftiisa in la jabiyo ama qabriga ku jiro ama meydkiisu bannaanka ha yaale qofka dhintay laftiisa in la jabiyo nebigu waa diido wuxuu leeyahay qofka dhintay iyo ka nool lafahooda jabintiisu waa isku mid a ah, inna kasra cadmi lmeyit kan dhintay laftiisa jabinteedu ka kasriya xayin xayan isagoo nool oo lafaha laga jabiyu la mid yaha ayana lama ogola in lafaha laga jabiyo ayib wixii maslaxa keenta waa meesheeda oo maslaxo sharcigu ay keento waxaa ka mid ah oo mashruuc ah dee qubuurtii in lasoo siyaarto siyaaro ahaan loogu yimaado waa ka mid waxyaalaha aan la ogolayn waxaa ka mid ah qabriga ciid in laga dhigto siyaarada qabriga lasoo booqday ciid in laga dhigto mar walba lagu soo noqdo oo lagu agdiiqo waa kala labo ciid in laga dhigto lama ogola waxyaalaha nahyigu ku soo arooray oo aan la ogolayn waxaa ka mid ah qabriga in lagu dul tukado ama xaggiisa loo tukado labadaba nahyi baa ku soo arooray qubuurta in la dhiso dhismihii aan sheegnay wax ka baxsan oo dee ciiddii lagu aasayey ah waa waa waa waa waa lama ogola arrinkaas arrinkaas lama ogola qabriga lama dhisi karo ayib waxaa kaleeto oo waxyaalaha aan la ogolayn ka mid a ah. culimmada qaar baa waxay leeyihin dadkii ugu horreeyay taariikhda islaamku qubuurta ku aafoobay oo ciid ka dhigtay lagu soo noqnoqdo oo dhisay oo dadka ku aafeeyey shiica iyo raafidi ahayn waliba shiicadoo dhan ma ahayn qolyaha raafidadahay ahayn ummaddii ugu horreysay markii jahligu bato aqoon darradu badatay dayib qubuurta dhexdeeda iyo dusheeda iyo xaggeeda midna looma tukan karo qabriga in la dhiso xukunkiisu muxuu noqonayaa culimmadu way ku kala arag duwan yihin qaar ka mid waxay leeyihiin meesha qabrigaanu ku yaallo qofka qabriga le laftirkiisu milki uu leeyahay hadduu a tusaale ahaan halkaanaad ku dhimato booskana adaa iska lahaa booskii adigu milkigaga hay oo aad lahayd baa lagugu dhex aasa meel kaleba laguma geyn booskaaga adiga milkigiisa aad lahayd markaad noolayd kabacdina lagugu aasay haddii la dhiso culimmada waxay leeyihiin waa karaahiyo waa laga fiican yahay arrinkaas waa kii adigu aad lahayd gara markaad noolayd haddii adigu aadan lahayn milkigiisa markii horeetana ayadana waxa weeye lama ogola oo dee qubuurta muslimiinta waqafkaaba ay tahay lama ogola qolona waxay leeyihiin ama milkigiisa lahow ama ha lahaanin qabri marna lama ogola in la dhiso marna lama ogola in la dhiso dayib waxyaalahaan la ogolayn waxaa ka mid ah qabriga in wax lagu qoro nahyi gooniyaha ku soo arooray qabriga in wax lagu qoro culimmaduna waa ku kala aragduwan qaar waxay leeyihiin waa makruuho waa laga fiican yahay qaarna waxay leeyihiin waa muxaram gebi ahaanba qaarna waxay leeyihiin qofka dhintay magaciisa haddii lagu qorayana waa la ogolyaha wax kale haddii lagu qorayana lama ogola waa masalo khilaafiye ah qabriga agtiisa in wax lagu gowracdo cibaadada halkaas inay ka fadli badan tahay la moodo meelaha kale ayaduna waa khalad aan la ogolayn waaye khalad aan la ogolayn waxyaalaha khaladka waxaa ka mid ah qubuurta in la ismarmariyo la isku jijido oo la barakaysto dadka qaar baa inta yimaada oo gacanta ku tirtirta oo ismarmariya oo shafka saara ku gelgelimaysanaya ayadana lama ogola in lagu dawaafaa ka mid a sidii kacbadii ilaahay dadbaa dadka qaar baa ku dawaafa qubuurtuu ku wareega ayana lama ogolo waa khalad qabrigii derbigiisii dhisnaa in la dhudhunkado mac la siiyooo la shumiyo khaladaadka jira ayay ka mid tahay inuu qofku aamino ducada qabriga agtiisa lagu ducaystaa inay meelaha kale ka fadli badantaho markuu ducaysanayo uu qubuurta xaggooda la aado iyaduna waa khalad iyo gaf weeyaan aan sax ahayn ayib een arrimahaasoo dhani waa arrimo ay muhim tahay dadku inay ku baraarugaan ma loo safri karaa qabriga isaga ah ee ziyaaradiisa masalada ziyaaratulqubuur in loo safra ah waa masale khilaafiyaahoo masaa'il cilmiyahoo culummada muslimiintu ay ku kala aragti duwan yihiin ah saddex qowl bayna ka leeyihiin intaan arkay qolyo waxay qabaan looma safri karo rarna looma adkaysan karo waa xaaraam juweyni iyo alqaadi ciyaad iyo ibnu baa iyo ibnu aram rag badan baa ka mid ah, ibnu aiir rag badan baa ka mid ah muslimiinta kamida mid ah. a oo ibnu temiya ibnu ka horreeyey <clears throat> qolyana waxay leeyihiin way banaantaha iska mubaax caadiya weeyaan waa loo safri karaa ra'yi saddexaad baa labadaba ka duwan oo leh banaani iyo xaaraamnimo u kaadiya waaba sunnaba mustaxab weeyaan masaa'il marka culummada muslimiintu ay qaabka ugu kala aragti duwan yihiin weeyaanoo mudan in la siiyo masaa'ilka cilmiga ah culummadu ay isku min baabi tarjiixaad gelayso haddoo qoloba wax la xoog badnaanayso waa hagaag xadiidkan umu salama waxay tilmaantay kiniisadda gudaheeda inay sawirra ku soo aragtay kiniisadda gudaheeda bal u fiirsada waxaa xadiidku tilmaamayaa dakarat lirasuulillaahi kaniisatan ra'athaa biardi alxabashati wamaa fiiha iyo waxa ku dhex sugan kaniisadda oo min asuwariah halkaas culimmadu waxay isweydiiyaan qof muslimi kaniisad ma geli karaa horta qof muslimi kaniisad ma geli karaa masaladaas ayadaahi waa masalo culimmadu ay jawaanib badan ka fiiriyeen kaniisadda markaad gelaysid wakhti ay ciid u tahay gaalada oo ay ku ciidaysanayaan hadday tahay ciiddoodii ah lama ogolo ciiddaas ayadaa inaad kala dhex ka dhex muuqato dhexgasho xaram waa kow waa midda labaade haddii kiniisaddii ay sawiradoodii iyo waxyaalihii asnaamtooda ah u dhex yaalaana ayanaha geli labadaa midna haddaysan ahayn ee kiniisaddii un aad gashay gelitaan keliya ay tahay culammada qaar ka mid ah waxay leeyihiin wax dhiba ma taasu gelitaan keliya ahay ma lagu dhex tukan karaa kiniisad oo kiniisad intaad geshid ilaahay ma u tukan karta maaha inaad kiniisadda sanam dhex yaalla caabudaysid intaad kiniisad geshid ilaahay ma caabudi kartaa oo kiniisadii duhurka ma ku tukan kartaa culummadu saddex qowl bay ka leeyihiin qolyo waxay leeyihiin waa muxaram ma lagu tukan kara kiniisad gudaheed ra'yi labaad baa wuxuu leeyahaa xaaraan ma gaarsiisnee waa laga yara rooyaha ra'yi saddexaadna wuxuu leeyahaa hadday maslaxa ku jirto way bannaan tahay oo waa caadi sawirro iyo asnaamtoodiina aysan u dhexoolin aysan u dhex dhexoolin umusalamada ka warantay xadiidkan markay ardulxabash aadaysay ayadoo nin abusalamo loo yiraahdo la yidhaahdo uu qabo ayay israaceen way hijroodeen ayada iyo odaygeediiba odaygeedii marka halkaasuu ku dhintay may uu soo noqday markii dambeeto wuxuu ku soo noqday madiino madiinu ku dhintay abu salama oo umusalamo ka dhintay iyo nebigu waxay ahaayeen walaalo xagga naaskayna walaalo ka noqdeen oo naas bay wada nuugeen markii geeridiisii ay timid abusalama baa nebigu inta umusalama iyo ilmihiiy u yimidba wuxuu ku yidhi adkaartaan akhristo innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun dhahay oo waxaad ilaahay weydiisataa musiibadaa kugu dhacday oo geeridaana ajar ilaahay inuu kaa siiyo ninkaagii ninka khayr badanna ilaahay uu ku siiyo hoos baan waxaan iska idhi bay tiri ma abusalama nin khayr badan baa saasaan isiri bay tiri abusalama nin khayr badan miyaa jira intaa markay niyadeeda kusoo dhacday ba haddana waxaa ii muuqatay nebigu wuxuu ileeyahay inay daawo tahay markaasaan irmi tiri ilahu ninka khayr badan igu bedel waagii dambe nebigaaba soo doonayba calayhi salaatu wasalaam yidhi inaan ku guursadaan raba nebiga iyo abu salamana nebigaa fadli badan way cudur daarato waxay ku tidhi masayr baan amuur ku qabaayo masayrii baan ah waxaan ka baqayaa intaan kugu masayro oo tafta kugu dhego oo aad ii xanaaqdid inaan noqdo qof caro nebi ay ku dhacday waa midda labaad ee qof dhallinyaro ahoo hadda dhallinyaronimo loogu xilanaya maahiye qof dumaroo weynaatay baan ah waa midda saddexaad ee carruurley baan ahay oo ilmo badan baan wataa saddexdaba waa ka jawaabayaaba nebigu sal alay slam midda masayrka ilaahay baan baryayaa inuu kaa ku dhaafiyo oo kaa zuuliyo waa kow da-da aad sheeganaysid iyo weynankana aniga ima jeedid miyaabi aniga laftirkayga maanaa anigu dhallinyaraabiy waa midda caruurtee cid iga xigtaba ma leh carruurtu waa carruurtaydi walaalkay baa dhalay soo ma bi aniga abusalaama inaan walaalo ahaynoo dee waxa weeye isku naas aan nugnay oo waaba dumaalba meesha dumaal baaba taallaba marka way ogolaato nebigu waa guursaday calayhi salaatu wasalaam waxaa dareemaysaa qaymaynta nebigu uu qaymeeyey war bay u keentay ardulxabash bay ka timid wixii ka jiray uga warantay waa dhegaystay nebigu sal alla alayh markay hadalkeedii dhammaysoy dhegaysatayna wixii macluumaad oo ayadu aysan haynoo waxyi ahaan nebigu uu ku ogaaday leanna nebigu ardulxabash ma tegin nimankaanu markuu qof ka dhinto inay qabrigiisa masaajid ka dhisaan oo ku dul ictikaafaan oo sawirtaan oo ku aafoobaan sidee buu ku ogaada dadka ugu shar yihiin waxyi ku ogaadaa nebigu nebigu intaasu u raaciyey sala allahu calayh wasalam gabadha xaaskaaga marka macluumaaday haysa hadday tidhahda waa kaaga warramahaya naa warkiibaa kaa batay ee naga aamus inaad ku tiraahdid oo afjugti maanta dhan aad caburisidi sax maaha nebigu waa dhegaysan jire sala allahu calayh wasalam waa dhegaysan jire nimankani maxay ku noqdeen shiraaru lkhalqi ilaahi inta uu uumay kuwa ugu shabka badan waxay ku noqdeen inay xabashi joogeen ma etoobiyaan yihiin waxay ku noqdeen waxa weeye waa fal ay sameeyeenoo qubuurtii dadka saalixiinta ah ay ku fidnoobeen wey qof maanta joogaa dhaqankoodii hadduu yeesho shiraarulkhalqi cindallaahi buu soo gelaya asaguna wax ayaga gooni ugu lambarsan ma jirta ma i jiraan ee waa tilmaan qof walboo hawshaa laga helo uu ku sifoobayo wey walahumaa muslim iyo bukhaari waxaa u sugnaaday canhaa caa-ishana uga sugnaaday qaalat caa waxay tidhi lamaa goortii nusila lagu soo degay birasuulillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo geeridu ay ku timid dafiqa wuxuu bilaaboo gudagalay yatraxu inuu iska tuurayo khamiisatan maro oo lahu asaga u sugnaatay calaa wejihii wejigiisana ku dul sugnayd inuu iska tuurayo ah, inuu isku tuurayo calaa wejhi wejigiisa dushiisa inuu kusoo tuurayo oo saarayo fa idaa goortii iqtamma uu caburo biha ayada uu ku caburo oo naqasku ku dhago kashafa wuu faydayaa haa maradii fa qaala nebigu wuxuu yidhi walxaal huwa asaguna kadaalika sidaa uu ku sugan yahay nebigiioo qaabkaa u sakaraadaya oo maradan marra wejiga iska saaraya marka naqasku ku dhagana iska tuuraya oo sakaraadayo naftu ay dhibayso lacnatullaahi ilaahay naxariistiisa oo laga durjiyo iyo lacnada alle calalyahuudi yahuud dushooda ha ahaato iyo wanasaaraa kiristaan maxay ku mutaysteen ittakhaduu waxay ka yeesheen qubuura ambiyaa'ihim nebiyaashooda xabaalahoodii masaajidda masaajid ayay ka yeesheen yuxadiru nebigu wuxuu ka digayey maa wixii sanacuu ay sameeyeen walowlaa daalika arrinkaasu hadduusan jiri lahayn oo baqid laga baqayo qabriga nebigana in sidoosoo kale loogu aafoobo ubriza waa la muujin lahaa qabruhu nebiga qabrigiisa iyo xabaashiisa maqaabirta muslimiinta iyo baqiic baa lagu dari lahaa hayra annahu laakiin nebigu ama hayra annahu laakiin khushiya waxaa laga baqay an yutakhada in laga yeesha qabrigii nebiga masjidan masaajid in laga yeeshaa laga baqay markaasaa la qariyey nebiga ah, ah, qabrigiisiioo gurigii caaisha la dhex geliyey muslim iyo bukhaari ayaa xadiidkan wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebi moxamed markii geeridu ku timid lamaa nusila birasuulillaahi rasuulkii alle markii lagu soo degay oo ay geeridu ku timid oo ficilka majhuul loo bane loo bineeyo waxaa kaloo bannaan lamaa nasala birasuulillahi rasuulkii alla markuu markay ku soo degtay waxaa weeyaan sakaraatulmowdki dafiqa wuxuu gudagalay oo bilaabay yadaraxu inuu isku tuurayo khamiisatan maro oo lahu asaga u sugnaa khamiisadu waxa weeye waa go' midabya leh iyo birdhic birdhicyo calaa wejhi wejigiisuuna dul saaranaya waa qandhan qandhanyaho aad buu u sakaraadaya fa ida ktama markuu caburo bihaa maradi leanna maradii sankay ka saarantahay afkayo markuu cabur iyo naqas dareemay iyo neeftii inay ku xirantay kashafahaa maradii buu iska faydayaa nebigu sal alay slam xaaladda noocaas oo sakaraadku nebigu uu dhibaya asagoo ku sugan ayuu nebigu wuxuu yidhi yuhuud iyo kristaan lacnad allah ku rido halkaa waxaad ka faa'iidaysan caam ahaan gaalada in loo lacnado la yihahda lacnad allah ku rido yuhuud iyo kristaan inay bannaan tahay qodobkaasi waa qodob <clears throat> qodobka labaad cillada nebigu uu u lacnaday qolyahan maxay tahy ma in magacaas la yidhaahdaa ma sakaraatulmowdkaa keenay maya dhaqan ay leeyihiin oo ku khaldan yihiin oo ku guracan yihiin buu nebigu ku lacnado ah ittakhaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyaashooda xabaalahoodii masaajidda meel lagu tukado masaajid keliya xataa khaaskuma aha guryihii ay degganaayeen haddaad tiraahdid waxaan ka dhiganayaa meel lagu tukado nebi hebel baa ku tukaday ama geed ay maalin harsadeen ama meel ay ku fadhiisteen soomaalida waxaad arkaysaa meel cidlo ah oo lagu leeyahay waa mawlac mawlacii sheekh hebel maxaa dhacay mid baa arkay leeyahay hadda ka hor sheekh hebel baa aroos ku galay oo sheekh hebel aroos hadduu ku galay oo islaantiisi ilaahay ugu barakeeyey maxaa adiga ku agdhigay waxa kaaga xihan meeshii sheekh hebel aroos oo ku galay maxay ma aroos waa ku galaysa adugu maya xoolaha lagu qalahayo iyo imaatinka la isugu imaanahayo iyo sida lagu aafaysan yahay iyo danaha loo sheeganahayo ilahay unbaa garan kara khalad waayo sheekh hebel baa maalin maray iyo sheekh hebel baa maalin fadhiistay iyo sheekh hebel baa aroos ku galay iyo sheekh hebel baa maalin reer ku soo hoydoo meeshaa degay arrinkaasi waa waa waxyaalaha khaladka keenay ka mid ta marka wuxuu yidhi qubuurtii ambiyada su meesha timid ba waxay tahay yuhuuddoo kaleeto sax ambiyadii loo soo diray way badnaayeen laakiin nebi ciise kaleeto qolyihii kristaanka ah oo loo soo diray nebi ciise maba dhimanba waa nool yahaa hadda bal rafacahu llaahu ilayh kiristaanku marka qabriga nebiga oo ay ka dhigteen masjidka ka duliseen waa qabrige lanna nebi ciiseba ma dhimane waxay aaminsan yihiin qaar ka mida kiristaanku nebi ciise inuu dhintay oo yuhuudi dishay sidaasay aaminsan yihiin meelaa laga dhaadhiciyey halkaanuu ku aasan yahay meelihii bay ku aafaysan yihiin marka meelihii ayay ku aafaysan yihiin waxaa kaloo suurtooda xawaariyiintii nebi ciise asxaabtiisa ahaa inay waxa weeyaan ambiye ahaan inta ka aamineen ay sidaas qubuurtoodii ugu aafoobeen caaisha waxay leedahay yuxadiru maa sanacuu waxay sameeyeenoo falka uu nebigu ka digayaa walowlaa daalika arrinkaasu hadduuna jiri lahayn oo digidda nebigu arrinkaa uu ka digaya iyo cabsi laga qabo la ubriza qabruhu xabaasha nebiga waa la muujin lahaa oo hadda haddee qolkii caaisha dhexdiisaa nebiga lagu aasay meeshaas caadiga ahoo bannaan oo saxaabada nebigu ay ku aasnaayeen baa nebiga lagu dari lahaa maxaa laga baqay inay dadku ku aafoobaan sidii qubuurta ambiyadii ka horraysay la ubriza in sidaa loo majhuuliyo way bannaan waxaa kaloo bannaan la abraza qabrahu qabrigiisu muujin lahaa wuxuu odhan lahaa qabrigayga halka laga dhigo hayra annahu laakiin khushiya saddex xarakaa ku bannaan ka inoo qoran oo khushiya waxaa laga baqay oo yaa ka baqay dee saxaabadii ama khashiya nebigu wuxuu ka baqay ama khashat caaisha waxay ka baqday an yutakhada masjidan nebiga qabrigiisa masaajid in laga samayso sala allahu calayhi wasalama markaasaa nebiga qabrigiisii waxaa la geliyey guriga caaisho lagu aas walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday can jundub ibni cabdilaahina uga sugnaaday qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam qabla an yamuuta intuuna geeriyoon ka hor bikhamsin shan maalmood ama shan habeen wal walxaal huwa nebiguna yaquulu uu leeyahay innii aniga nebi moxamed u fiirsa marka shan hameen intuusa geeriyoon ka hor maxaa loo cabiraya taariikhda maxaa loo sheegaya waxay rabtaa inay ku wuxuu rabaa inuu kiraajuntu arrinka xadiidkanuu sheegaya wax la nasakhay ma ahane waa axkaamtii nabi moxamed ku soo degtay kuwii ugu dambeeyey wey leanna shan beri nebigu markuu joogay kabacdi wixii kusoo shan beri geeridiisa ka hor wixii kusoo degay wax la nasakhay ma aha innii anugu waxaan beri uga ahay oo aana shuqul kulahayn lahayn ilallaahi alle xaggiisa an yakuuna inuu ii ahaada lii aniga minkum idinka xaggiinna xalu ka ahday khaliilun qof aad u jeclahay oo jacaylkiisu i galay fa in allaaha alle qad ittakhadanii wuxuu iga yeeshay khaliilan miduu jecel yahay buu iga yeeshay ilaahay baa wuxuu iga dhigtay miduu jecel yahay oo ilaahay baa i jecel kamaa sidii ittakhada ilaahay uu uga yeeshay ibraahiima nebi ibraahim khaliilan khaliil uu jecel yahay walow kuntu haddaan ahaan lahaa mutakhidan mid ka yeelanaya min ummatii ummadayda xaggeeda khaliilan khaliil iyo saaxiib aad igu dhow latakhadtu abaabakrin latakhadtu waxaan ka yeelan lahaa abaabakrin abuubakar khaliilan khaliil aadu jeclahay alaa wa inna man ruuxii kaana ahaa qablakum idinka hortiin dadkii idinku horreeyey kaanuu waxay ahaayeen yatakhiduuna kuwa ka dhigta qubuura ambiyaa'ihim nebiyaashooda xabaalahoodii masaajidda meel lagu tukaday ka dhigan jireen alaa falaa tattakhiduu idinku ha ka yeelanina ha ka dhiganina alqubuura xabaalaha masaajidda meelo lagu tukado fa innii anigoo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalama anhaakum waan idinka reebayaa idinka ummatul muxameda can daalika arrinkaas balu fiirsa nebigeena sal ly slm qabri qof nebi ah hadii la yidhi masaajid lagama duldhisi karo masaajid inuu dhisan yahay laazim ma aha meeshoon masaajid ka dhisnay haddaad tirada hebel baa halkaan ku aasa nebi hebel oo salaad ula qasadid waa lami marka waxaad dareemaysaa nebigeennu suu hawshaa inooga reebay laba masaleba meeshaan waa muhim sifada loo yaqaanaa sifatulkhulla ilaahay in loo sugo ittakhadanii khaliilan ilaahay baa khaliil iga dhigtay khaliilku waa maxabada jacaylka ah meesha ugu dambayso ugu xeeldheer weeye xubbiga oo jacaylkaa waxaa ka xeeldheer khaliilnimada ka dheer ilaahay marka nebi ibraahimna khaliil buu ka dhigtay nebi muxamedna khaliil buu ka dhigtay khaliilnimada ilaahay uu iga dhigtay baa igu filan biyo idinka muminiinta ah hal ruuxoo khaliil iguma jiro waa jeclaho maxabaan idiin haya laakiin khullada miidan gaarin biyo hadday dhici lahayd qof ummadda nebi maxamed inaan khaliil ka dhigtana abubakar baan ka dhigan lahaa marka abubakar fadligiisa ayay ku tusinaysaa arrinkaas nabigu asagu yuusan khaliil inaga dhigan laakiin inagu khaliil maka dhigan karnaa haah abu hurayraad garanaysaan khaliilkaygiibaa wuxuu ii dardaarmay wuxuu i amray saxaabadu waa ohan jireen taasi waa arrin bannaan waay arrin bannaan wey musanifku marka wuxuu yidhi faqad nahaa wuu reebay anhu masaajid qabri in laga duldhiso xaggiisa fii aakhiri xayaatihi noloshiisa dabayaaqadeeda iyo meeshii ugu dambaysay waa kow markii ugu dambayso nebigu uu dhimanayay wuu reebay masaajidda qubuur in laga duldhiso qubuurta masaajid laga duldhiso o taas marka waa diidmo waan idinka reebaya uma innahu nebigu lacana wuu lacnaday walxaal huwa nebiguna fi siyaaqi socotaalka dhexdiisa uu ku sugan yahay ama socodkii geerida man ruuxii facala sameeyhu arrinkaas waa maxay isagoo dhimanayo naftu ka sii baxaysana wuxuu yidhi lacnadi ha ku dhacdo yuhuud iyo kristaan qubuurtii ambiyadooda iyo masaajid ka samaysteen marka laba qodob haysa mar wuu reebay marna qofkii sidaa sameeyey asagooy naftu ka sii baxayso ayuu lacnad ku riday sala allau alayh wasalam wasalaatu tukashada cindahaa xabaalaha agteeda lagu tukadaa min daalika ka masjiddhigansadaasay ka mid tahay oo lama ogola ayadan oo qof masaajid ka dhigtay bay la mid noqonaysaa yaad la mid lam yubna yaaba la dhisin masjidun wax masjidaba yaan la dhisini walow meeshaba yuusan masaajid ka dhisnaane un tiraado mar walba salaada waxaan la aadayaa qabrigii nebiga sal lla lay slam oo ku ag tukan qof masaajid ka dhigtay ood la camal noqonaysa wa huwa asaguna arrinkaas macnaa qowlihaa saxaabiyadda hadalkeeda weeye caaisha khushiya waxaa laga baqay an yutakhada in laga yeesho qabriga nebiga masjidan fa inna asaxaabata saxaabadu lam yakuunuu maysan ahayn liyabnuu kuwii dhisa xowla qabrihi nebiga xabaashiisa hareeraheeda masjida nebigu masaajid kama dhisayn masjid kamaysan dhisayn wa kullu mowdicin meel kasta oo qusida loola loola jahaystay oo lala aaday asalaatu salaad fiihi dhexdiisa faqad ittukhida waxaa laga yeeshay masjidan masjid meel kastoo aad ku tukatid oo salaad ula qasdid masaajid baad ka yeelatay walow dhisba mayuusan saarnaane bal kullu mowdicin meel kastooo yusallaa lagu tukada fiihi dhexdiisa yusamaa waxaa lagu magacaabaa masjidan masjid kamaa qaala sida uu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalama jucilat waxaa la iga yeelay lii aniga al ardu dhulka masjidan meel lagu tukada iyo wa tahuran meel lagu dahaar qaato dhulkoo dhan waa meel u suubata in lagu tukada buy iyo meel u suubata in lagu dahaaro qaato ayib oo hadda hadday sidaa tahay qabriga nebiga hadda waxaynu aragnaa masaajidkii nabigaaba ku agyaala calayhi salaatu wasalaam waa kala labo waa ka madax banaan yahay qabriga nabigu masaajidka nebiga sal alih wasalam dhismaha ka waran dhismo qabrigii la dhisay ma jiro nebiga sal alih wasalam gurigiisii nebiga caaisho uu ku qabay oo xaaskay u ahayd gurigiibuu nebigu ku dhex aasan yahay sunnada nebigaana sidaa ku sugnaatay oo nebigaa yidhi sal lay slm nebi kasta meeshuu ku dhintay oo naftu kaga baxdaa lagu aasa marka bartay naftu kaga baxduu ku aasan yahaa waana meel horay u dhisnaydoo guri ah guri awey ayb marka shuqul iskuma shuquul iskuma leh weli axmed waxaa u sugnaaday bisanadin sanadkaasoo jayidin wanaagsan can ibni mascuudin cabdilaahi ibni mascuudna uga sugnaaday radia allaahu canhu marfuucan xaalu yahay xadiidkaa mid la kor yeeloo nebiga loo kor yeelay inna min shiraari alkhalqi inna min shiraari nnaas dadka kuwa ugu sharka badan waxaa ka mid ah man dad tudriku ay soo haleelaysa hum ayaga asaacatu saacadda qiyaame walxaal hum ayaguna axyaawo ay noolnool yihiin dadka ayagoo nool nool saacadda qiyaama ay ku dhici doonto waa dadka dadka ugu liito ugu shar badan kow iyo waladiina kuwa yatakhiduuna ka yeelanaya alqubuura xabaalaha masaajida meelo lagu tukado rawaahu abu xaatim fii saxiixihi ayuuna ku wariyey sanadkiisuna waa sanad wanaagsan sidaa uu sheegay ibnu xibbaanna waa saxiix yeela xadiidkan labadaa qolo ayuu nebigu tilmaamay xadiidkan inay dadka ugu sharka badan yihiin kuwa qubuurta masaajidda ka duldhisa oo ka yeelanaya masaajid iyo kuwa iyagoo noolnool saacadda qiyaama ay ku dhici doonto oo nebigeennaa wuxuu sheegay laa tasaalu daa'ifatu min ummatii ka zuuli maayaan koox ummadayda ka mid ah inay yihiin kuwa xaqa ku dagaalamayee muujinaya ilaa qiyaamada saaca saacadda qiyaama ay ka dhacdo nebiguna waa ammaana kuwaas halkaana waxaa la sheegay shiraarulkhalqiba inay yihiin oo shiraaru dadka qiyaamadu ay ku dhacaysa see isu waafajin waxaa laga wadaa ummadda nebi maxamed ee khayrka nebigu uu ku ammaanay saacadda qiyaame intaysan dhicin ka hor bay dhimanayaan laakiin kuwa xadiidkan uu ka hadlaya waa kuwa iyagoo noolnool saacaddii qiyaamoo weyneyd ay ku dhacayso weeyaan saacaddii qiyaamo weyneyd kuway ku dhacayso fiihi baabkan waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad maa wixii weeye dakara uu sheegay alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam fii man ruuxiina uu ka sheegay banaa dhisay masjidan masaajid masaajidkaasoo yacbudu uu caabudaya allaaha alle fiihi masjidka dhexdiisa cinda qabri rajulin nin qabriga agtiina uu ku caabudayo ilaahay saalixin ee wanaagsan walow saxad haba fiyoobaato niyatulfaacili qofka falkaan samaynaya niyadiisu haba hagaagsanaatee nebigu waa diiday sal alay waslam oo haddaad tidhahda niyadaydu waa wanaagsan tahay niyadaada wanaagsanoo keliyihii camalka wax wanaagsan kama dhigi karto imisaad aragta dad niyo wanaagsanaayo niyo wanaaggii meel daran uu ka riday niyadaada wanaagsan waxay qayma ku yeelan markay sharciga ilahay waafaqsan tahay haddii waxa weeye shay xaaraama aad ku dhacdid oo qof aad dishid oo lagu yara war qofkan maxaad u disho muslimka ah oo aad tidhaha niyo wanaagsan baan leeyahay inama alacmaalu biniyaadoo jihaadka imaan doonaan rabaa inaan kusii tababarto ma niyada wanaagsan ba wax kuu taraysa waxba kuu tari mayso niyadaada wanaagsan waxay qayma ku yeelanaysaa waxaa weeyaan camalkeedu camalkunu markuu u wanaagsanaado uu sunnadii nebiga ay waafaqdo ahaaniyatu masalada labaad annahyu waa reebidda layska reebay can اtamaaثiili sawirada waliba kuwa gacanta lagu qora wey wuxuu nayigu ka dhacay iyo waqilduاlmri arinka adkayntiisa la adkeeyey fii daalika arrinkaas sawirka la sawirahayo waxaa weeyaan dadka oo meelaha la sursuranayo wuu adkeeyey nebigu hawshaa sal alيه waslam sawaruu fiihi tilka suwar intay waxa weeyaan qubuurtii dadka wanaagsanaa xabaal ka dildhisaan masaajid bay haddana sawirkooda meesha surayaan one. athaalithatu masalada saddexaad alcibratu waa kuwaana qaadasho fii mubaalaqatihi nebiga ku-xeeldheeraantiisa dhexdeeda lagu waana qaato fii daalika digidda uu ka digay qubuurta oo la dhiso iyo sawirada dhexdeeda meesha la dhigayay kayfa sidee buu bayana u caddeeyey ugu caddeeya lahum ayaga haadaa arrinkan awalan markii hore oo markii horeeto wuxuu u sheegay sababka ku kallifay arrinkan qof wanaagsan markuu dhinto qabrigiisii bay dhisi jireen waa ku dul ictikaafi jireen saasay ahaayeen wuu u caddeeyey uma qabla mowtihi geeridiisa ka hor bikhamsin shan habeen qaala nebigu wuxuu yidhi maa wixii qaala uu yidhi oo ah lacnada allaha ku rida yuhuudiya kiristaan uma lamaa kaana markuu ahaaday fi siyaaqi geerida qarkeeda markuu sii saarnaayo naftu ay ka sii baxayso sakaraatulmowdku uu dhibayey lam yaktafi kuma kaaftoominoo kuma gaabsan bimaa shaygii taqadama soo hormaray kuma gaabsan weli nebigu waa kasii diga sal alay wasalam arrinkaa wuxuu ku tusinayaa marka ilaalinta nebigu uu tawxiidka ummadda ilaaliyey iyo digitaanka uu shirkiga ka digay araabicatu masalada afraad nahyuhu waa nebiga reebiddiisa can ficlihi arrinkaa samayntiisa uu reebay cinda qabrihi xabaashiisa agteeda qabla an yuujada intaan la helinba ka hor alqabru qabriga qabrigii nebigaba intaan la samayn oo aan nebiga la aasin oo nebigu uu nool yahay buu nebigu wuxuu horay u sii diiday qabrigiisa sida qubuurtaa in loola dhaqmo alaa falaa tattakhiduu ha ka yeelanina qabrigayga nebigu sal alla alayh wasalam masjid haka masaajidda ha ka yeelanina alaa falaa tattakhiduu alqubuura masaajidda masaajidda qubuur qubuurta masaajidha ka yeelanina dee qabriga nebiguna qubuurta kale unbuu soo gela calayhi salaatu wasalaam alkhaamisatu masalada shanaad annahu qabriga masaajid in laga duldhiso oo lagu aafoobo sidaa loo sameeyo min sunanilyahuudi yahuud buu ka tirsan yahay iyo wanasaaraa kiristaanka fii qubuuri ambiyaa'ihim nebiyaashooda xabaalahoodii waddo ugu ahayd oo ay kula dhaqmeen nebigeennaana tilmaamay ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajida qubuurtii iyo xabaalihii nebiyadooday masaajid ka dhigtaan miyuusan qof liita ahayn waddadiisuna waddo gurucan oo khaldanaysan ahayn qofka nebi moxamed waddadiisiina khilaafay yuhuud iyo kiristaan oo lacnadanna waddadoodii raacay oole masaa qofkii dhintaba oo weliyaho saalixa qabri baan waxaan ka dulsayaa masaajid oo qubad baan u samaynahayaayo meelaan qiiq uga gelinayaayo dadkaan odhanaya isu kaalaya meeshaan ayadaa usoo diiqtaga arrinkaasi waa gaf yuhuud baad kaga dayanaysaa ya kristaan waddadii nebiga maaha calayhi isalaatu wasalaam asaadisatu masalada lixaad lacnuhu waa lacnadiisa iyaahum ayaga uu lacnaday yuhuud iyo kristaan calaa daalika arrinkaa dushiisana uu ku lacnaday yuhuudiya kristaan nebigu wax kale kuma lacnadin muxuu ku lacnaday ittakhaduu qubuura ambiyaaihim masaajidabyi sidaasay sameeyeen lacnada ku dhacda lacnatullaahi cala alyahuudi wanasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim asaabicatu masalada toddobaad anna muraadahu nebiga ujeeddadiisa sala allahu calayh wasalam uu arrinkaas nooga warbixiyey xaggana nooga digay ujeeddada uu ka lahaa taxdiiruhu waa nebiga digitaankiisa iyaanaa innaga uu inoo digayo can qabrihi xabaashiisa inaan qaabkaa ugu fidnownana uu inooga digayo qabrigayga yaan lagu aafooyin buu nebigu ka wadaa sal alay wasalam xaggee laga qaadan yuxadiru maa sanacuu falka ay suubayeen qolyahaa hore buu nebigu ummadda uga digaya calayhi salaatu wasalaam athaaminatu masalada sideedaad alcillatu waa cillada ku jirta fii cadami ibraasi qabrihi xabaasha nebiga sala allahu calayhi wasalam xabaashiisa inaan la muujin oo xabaalaha kaleoo baqiiciya aan lagu dhex darin cillada ku jirtaa maxay tahay waxaa laga baqay in qabriga nebiga lagu fidnooba calayhi salaatu wasalaam ataasicatu masalada sagaalaad fii macna ittikhaadihaa qubuurta ka dhigashadeeda macnaheeda masjidan masaajid laga dhigto macnaheeda weeye muxuu yahay macnaheedu qabri baa masjid laga dhigto macnaheedu maxaa weeye waa inaad aamintid fadli gooni inuu ku soo arooray ama dushiisa ku tukatid ama xaggiisa u tukatid walow meeshaa dhismo masjidba yuusan ka dhisnaane alcaashiratu masalada tobnaad annahu nebiga suubani sala allahu calayhi wasalama qarana wuxuu lamaaniyey bayna man ruux ittakhada ka yeeshay haa qubuurta masaajid ka yeeshay iyo wa bayna man ruux taquumu ay ku dhici doonto calayhi dushiisa assaacatu saacadda qiyaame buu nebigu wuxuu ku lamaaneeyey inay midaysan yihiinoo sharka ay ku midoobeen fa dakara nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalama addariicata wadiiqada iyo waddada gaarsiinaysa ilaa shirki gaalnimo dadka gaarsiinaysa qabla wuquucihi dhicitaankiisa ka hor maca khaatimatihi iyadoo weliba ay jirto gebagabadiisa oo dee dadka qiyaamada ay ku dhici doonto saacadda qiyaamo ah arrinkaasuu nebigu ka digayaa marka sal alla calayhi wasalam oo waa maxay labada qoloo nebigu xadiidkiina ugu dembeeyey uu lamaaniyey dadka saacadda qiyaamo ay ku dhacayso kow iyo dadka waxaa weeyaan qubuurta masaajid ka yeelanaya wuxuuna nebigu sidaa u sameeyey arin aan weli dhicin ayuu nebigu ka sii warramaya sal alay wasalam qubuurta yaan lagu aafoobin qofka muslimka oo dhintay ha la aaso ha lagu tukado ha la hagaajiyo qabrigiisa ha la soo booqdo ha loo duceeyo laakiin asaga intaad u tagtid wax ilaahay uu gooni u leeyahay asaga inaad weydiisataay arrinkaasi waa gaf alxaadiyata cashrata masalada koob iyo tobnaad dikruhu waa nabiga sheegiddii iyo xuski sala allahu calayhi wasalama fii khudbatihi khudbadeesii iyo hadaljeedintiisii dhexdeeda uu ku sheegay qabla mowtihi geeridiisa ka hor bikhamsin shan beri muxuu sheega alradda radin uu radinaya cala daa'ifatayni labadii kooxood allatayni labadaasoo humaa ayagu asharu ahlilbidaci ahlulbidca kuwa ugu sharka badanoo ugu liita bal akhraja wuxuu ka saaray hum ayaga bacdu ahlilcilmi aqoon-yahanka qaar ka midii min athintayni labadii saddex in la yidhahda rab min athalaat iyo wasabciina toddobaatankii firqatan ee firqo saddex iyo toddobaatankii firqee la sheegee muslimiintu ay u qeybsamayeen waxaa la yidhi culammada qaar ka midii labadaa qoloo la sheegaya kumoo jiraanba wahum ayaguna labadaa qolo alraafidatu waa raafidada waa qolyihii aynu sheegno ugu horreeyey oo qubuurta muslimiinta ku aafooday raafido waxaa loogu bixiyey zayd ibnu ali ibnu xusein ibnu caliy oo rasuul cali bnu abi aalib uu awowo ahaa oo ay ku taxnaan jireen wax ka baran jireen bay su-aal weydiiyeenoo wuxuu yidhaha abubakar iyo cumar ka warrama raafidadu ayagu abubakar iyo cumar waxay ka aaminsan yihiin gaal laba gaal bay ka aaminsan yihin markaasuu ammaana waa khaliifadii rasuulka waa dad wanaagsan waa ahlu khayr wanaag buu ku sheega markaasay cumar iyo cumaan baad cumar iyo waxa weeye abubakar baad khayr ku sheegaysaa suu darsigiisii iyo wixii o dhanba way isaga tageen asna idhaafuu yidhi qof abubakar nicib oo cumar cumar nicib darsigaaga inuu dhegaysan maa ka cayr kuwaas wuu buriyo wuu fiijiyey marka ayib raafido saasaa loogu bixiyey iyo waljahmiyati jahmiyada wahum ayaguna alraafidatu waljahmiyatu oo jahmiyaduna jahmna sufyaan bay ka soo jeedaan labadaas qolo qolyana sifaatka ilaahay bay diideen oo ku aafaysnaayeenoo jahmnu sufyaan wuxuu yidhi wax ilaahay samiic maaha ilaahay nebi ibraahim eh, nebi ibraahim lama hadlin eh, khaliil kama yeelan oo nebi muuse lamuusan hadlin oo ilaahay wax ma maqlo oo wax ma arko sifaadka ilaahay oo dhan buu diida qolyahaanna waa qolyihii ugu horreeyo ummadda qubuuraha iyo xabaalaha ku fidneeyay ahaayeen sida awgeed bay culummada qaar ka midi waxay yidhaahdeen labadaa kooxood muslimiin ma aha diinta islaamkana kuma jiraan ayib wa bisababi raafidati raafidada sababkeed baa xadaa waxaa dhacay ashirku shirkiga ayuu dhacay iyo wa cibaadatu lqubuuri xabaalahoo la caabudo wahum ayaguna awalu man ruux kii ugu horreeye weeye qoladii ugu horraysoo banaa dhisay calayhaa qubuurta dusheeda masaajidda ciddii ugu horraysay oo qubuurta masaajid ka dul dhisaaye waa raafido raafidada shiicada ahu marka saxaabadii nebiga caayaysa oo ku xadgudbaysa waddadoodii inaynu qaadno bal waxaaba ka sii daranba iyo kiristaan waddadooda inaynu qaadno tii nebigana ka leexanaa sala allau aleyh wasalam arrinkaasi gaf weeye athaaniyata casharata masalada labiyo tobnaad maa wixii weeye buliya lagu imtixaamay bihi nebiga sala allahu calayhi wasalamoo min shiddati nazci neefqaadka waxa weeyaan iyo sakaraatulmowtka darnaanshihiisa aad buu nebigu u sakaraaday sala allahu calayhi wasalam aal waata aniga soo marray mar maradu madaxa iska saarayaa mar waa iska qaadayaa waa sakaraadka nebigu aad baa loogu dhibay calayhi salaatu wasalaam athaalihata casharata masalada saddex iyo tobnaad maa shaygii weeye ukrima lagu maamuuso lagu karaameeyey bihi nebiga oo min alkhullati jacayl aad u badan oo ilaahay uu jeclaa asaga iyo nebiyulaahi ibraahiimba alraabicata casharata masalada afar iyo tobnaad atasriixu waa caddayn la caddaynayo biannahaa khulladu aclaa inay tahay mid ka sarrayn badan min almaxabati jacaylka almaxabbatu iyo walkhullatu waxaa sarraysa alkhulla ayaa sarraysa alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad atasriixu waa caddayn la caddeeyo bianna asidiiqa runbadane waa abuubakare afdalu saxaabati saxaabada kan ugu fadli badan inuu yahay nebigu jacaylka markii la yidhi yaa dadka ugu jeceshaha abuubakar buu yidhi abuubakar ayuu yidhi laakiin khaliilnimada markuu ka hadlahayey wuxuu yidhi abubakar xataa khaliil ima aha hadday dhacayso inaan qof khaliil ka dhigtana abubakar baan ka dhigan lahaa asagaa marka saxaabada nebiga ugu fadli badan asaadisata casharata masalada lix tobnaad al ishaaratu waa midaarid iyo farkufiiqid lagu farfiiqayo ilaa khilaafatihi bakar inuu asagu khilaafada iyo xilka nebi moxamed ka gadaal istaahilo ishaarid uu nebigu tilmaamaya ayuu nebigu u lahaa sala allahu calayhi wasalama haddaan cid ka yeelanaya bakar baan khaliil ka dhigan lahaa wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina muxamedin wa wasaxbihi ajmaciin